بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii jawaahir albukhaari ayaanu ku jirnaa baabu wadci rijli lugta saarideedii ayuu baab u yahay cala alukhraa midda kale dusheeda in la saaro qofka asagoo fadhiya intuu labada lugood fidsada ama jiifa inuu lugtani markaysa dhulka taalo ta kale uu qaaduu kor saaro waa haddaan laga baqayn inay cawradu faydanto iyo wa kayfa yakuunu sidee buu ahaanayaa alrajulu ninka fii ahlihi ehelkiisa markuu ku dhex sugan yahay can cubaadata bin can cammihi adeerkii wuxuu ka wariyey annahu absara alnabiy inuu nebigu arkay sala allahu calayhi wasalam nebigoo yaltajicu jiifa fi lmasjidi masaajidka rasuulkoo masaajid ka jiifa raafican kor u qaaday ixda rijlayhi raafican saaray intuu kor u qaaday ixda rijlayhi labadiisa lugood mid ka mid ah midood cala alukhraata kale korkeeda wa can ibraahiim can ilswadi qaala sa'altu caaishan su'aalay buu yidhi maa kaana alnabiyu nebigu muxuu ahaan jiray yasnacu mid sameeya fii ahlihi markuu ehelkiisa dhex joogo macnaha marka uu gurigiisa joogo uu ehelkiisa ku dhex jiro muxuu samayn jiray rasuulka qaalad waxay tiri kaana fii mihnati ahlihi ehelkiisa mihnadooda ayuu qaban jiray macnaha waa khidmada iyo adeega iyo waxa ay ehelku u baahan yihiin ayuu u samayn jiray fa idaa xadarat asalaatu salaaddu markay soo xaadirtee la gaarana qaama ila asalaa salaada ayuu aadi jiray ayuu u kici jiray sala allahu calayhi wasalam baabu yukrahu waxaa la karahsaday attamaaduxi ammaanta qofka inuu is-ammaano ama qof kale uu ammaano ammaan xeel dheer ahoo xadgudub ah laakiinse qof allaala qofkii amni looga qabo inuusan kibraynin ku fidnoobayn dad bay ammaanta uga dartaa oo isi sii laakiin qofkii aamin looga qabo waxa lagu ammaanayana xadgudub aysan ahayn dhib kuma jiro can cabdiraxmaan bin abi bakrata can abiihi ana rajulan nin ayaa dukira la sheegay cinda alnebiy nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam fa afnaa calayhi dushiisa la ammaano rajul baa ammaanay khayran wanaag buu ku ammaanay fa afnaa wuu ammaanay calayhi ninkii korkiisa rajulun ninbaa khayran wanaag ku ammaanay fa qaala nebiyu nebiguna wuxuu yidhi wayxaka liibaantaadiiyey qatacta waad goysay cunuqa saaxibaka saaxiibka qoortiisa cunuqda ayaad markaa ka goysay yaquuluhu miraaran dhowr jeer ayuu yidhi nebiga uu ku celceliyey in kaana axadukum axadkiin hadduu yahay maadixan mid wax ammaanaya laa maxaala shaki la'aanna ay noqotoo laga maarmi waayo falyaqul ha yidhaahdo axsibu kada wa kada saa iyo saa baan u malaynayaa in kaana yara hadduu yahay mid u arkayo annahu kadaalika inuu sidaa yahay wa xasiibuhu waxa hoostiisa ah iyo xisaabtiisuna allaahu ilaahay bay ahaatay ilaahay waa xaqiiqdiisa iyo hoostiisa garanaayee saa iyo saabaan u malaynayaa walaa yusakii cala allaahi axad walaa yusakii u tahiri maayo can illaahi ilaahay xaggiisa axadan qaala wuxuu yidhi qaala wahaybu can khaalidin faqaala waylaka waa bedel wayxaka kelimadii wayxaka ahayd buu weylaka ku beddelay halaagaagiyo baabu maa yuqaalu cinda annawm hurdada agteeda wixii la dhihi lahaa iyo wa bacdahu hurdada kadib ayuu baab u yahay iyo wa kayfiyatu asalaati calaa rasuuli illaahi kayfiyada salaada nebiga loogu salaadoo loogu salliyo sala allahu calayhi wasalam can xudayfata radia allahu canhu qaal kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa buu yidhi xudayfa idaa aawa marka uu udulmahayuu aadaya ilaa firaashihi gogashiisa waa markuu seexanayee qaala wuxuu odhan jiray bismika amuutu biismika magacaaga ama bismika magacaaga ayaan amuutu ku dhimanayaa wa axya kuna soo noolaanayaa wa idaa qaama markuu ka kaco hurdadana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh alladii allihii axyaanaa na soo nooleeyey bacdamaa amaatana markii aan dhimanay kadib wa ilayhi xaggiisaana annushuuru kulanku ahaaday meesha loo kulmaayo alla xaggiisay ahaatay ileen hurdadu waa xayaata bax yar saa darteed buu ilaah yidhi allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii tii lam tamut aan dhimaninna fii manaamihaa baa lagu oobsadaa hurdada fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursil alukhraa ilaa ajalin musama midna agtiisuu ku celiya oo dib looma soo celiyo tu kalena waa la soo diraa ilaa madasheeda laga gaaro bacdamaa amaatanaa markii aan dhimanay kadib wa ilayhi nushuuru noqodkana xaggiisuu ahaaday can cabdiraxmaan bin abiilay bin abiilayla qaala wuxuu yidhi laqiyanii waxaa ila kulmay kacab bnu cujrata ninka lagu magacaabo fa qaala kacab wuxuu yidhi alaa uhdi miyaanan kuu hadiyaynaynin oo ma kuu hadiyeeyaa laka adiga hadiyatan hadiyad ma ku siiyaa macnuhu waa ahaa ina alnabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalama ayaa kharaja calayna waa hadiyadii hadiya surwaal iyo shaati iyo saacad iyaan u naqaanaa xadiid iyo aayada laysku hadiyeeyo goormay noogu dambaysay hadiyada famiinada ah ee la siinaya fiiri nebi muxamed baa korkeenna ku soo baxay kharaja calayna faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow qad calimnaa waan naqaanaa kayfa nusallimu calayka saan kuu salaami lahayn dushaada ee fa kayfa nusalli calayka see kuugu sallinaa waa markay soo degtay ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima aayaddaa markay soo degtay kadib ayaa way leeyihiin waan naqaanaa saan kuu salaami lahayn ee seen kugu sallinaa fa kayfa nusalli calayka qaala rasuulku wuxuu yidhi quuluu dhaha allaahumma salli calaa muxammadin ilaahu nebi moxamed u naxariiso wa calaa aali muxammed iyo muxamed ahalkiisa kamaa sallayta calaa aali ibraahiima saad reer ibraahim ugu naxariisatay innaka xamiidun majiid alla xamiid ahoo la mahdiyo majiid ahoo sharaf leh ayaa tahay allaahumma ilaahayow baarik calaa muxammadin nebi muxamed dushiisa barakay wa calaa aali muxammadin iyo aali muxamedba kamaa baarakta saad u barakaysay oo kale calaa aali ibraahiima innaka xamiidun majiid <clears throat> innaka adiga xamiidun alla la mahdiyo majiid ahoo sharaf leh baa tahay baabu ducaa'i ducadii baabkeedii waaye ida intabaha bileyli hadduu qofku habeenkii soo baraarugo wixii markaa uu dhihi lahaa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa bit qaale wuxuu yidhi bittu waxaan bariyey oo aan la seexday oo aan seexday cinda maymuunata maymuune agteeda maymuuna nebigaa qaba sala allahu calayhi wasalam waana habaryartii habaryartii waayo maymuuno waxay la dhalatay cabdullaahi bni cabbaas hooyadii qaama annebiyu nebigaa kacay sala allahu calayhi wasalam faata nebiga ayaa kacay sala allahu calayhi wasalam fa ataa xaajatahu xaajadiisii ayuu u tegay oo uu gutay macnaha faqasala wuu dhaqay wajhahu wejigiisa wayadayhi iyo labadiisa gacmood uma kabacdi naama wuu seexday uma kadib naama wuu hurday uma qaama haddana wuu kacay oo fa ataa wuxuu u tegay alqirbata sibraar weel yar oo maqaar ka samaysan waa biyaha ay ku shugan jireen xaggiisa ayuu aaday fa ata alqirbata eh, fa atlaqa wuxuu furay shimaaqaha afkiisii buu markaa furay uma bacdi tawada'a wuu weyse qaatay wuduu'an weysaqaad wuduu'an ayuu weyse qaatay oo bayna wuduu'ayni laba weysaqaad dhexdooda ah uma bacdi yukfir wuu badiyey waqad ablaqa asagoo ku xeel dheeraaday waysaqaadkii fa sallaa waa uu tukaday faqumtu anna waan istaagoo waa kacay fatamadaytu karaahiyatan an yara fatamadaytu waan xiiladaystayoo waan iska qariyay rasuulkoo si tartiib ah ayaan u soo kacay karaahiyata asagoo nacahaya cabdullaahi ama karaahiyata an inuu arko annii anigu kuntu inaan ahay annii anigu kuntu inaan ahay ataqiihi macnaha artaqibuhu inaan u kuurgalahayo karaahiyata ayara yara annii kuntu ataqiihi macnaha mid artaqib ahoo u koorgelahaya in eh, macnaha karaahiyatan nacitaan ayara inuu ii arko annii kuntu inaan ahay mid atiqi ahoo artaqi markaa ah mid sugaayay inaan markaa ahay fatawada'tu ama waan weyse qaatay <clears throat> waa weyse qaatay fatawada'tu faqaama wuu istaagay yusallii asagoo tukanaya nebiga faqumtu anna waxaan istaagay can yasaarihi bidixdiisa waa qalad ilin laba qofood markay yihiinay tukanayaan imaamka wuxuu marayaa qofka ma'muumka ah midigtiisa ma'muumkana wuxuu marayaa qofka imaamka bidixdiisa sida macnaha wuxuu marayaa qofka ma'muumka ah wuxuu marayaa imaamka midigtiisa wuu la simanayaa macnaha qofka ma'muumka ah waa markay laba yihiinna imaamka midigtiisu markaa istaagayaa imaamkana waa inuu bidixdaada soo xigaa adna aad midigtiisa xigtaan marka ma uusan samaynina bidixduu ka istaagay cabdullaahi bidixda ayuu markaa ka istaagay fa akhada wuxuu soo qabtay nebiga biudunii dhegtayda fa faadaaranii wuu isoo wareejiyey oo intuu dhegta iga soo qabtay buu gadaal intuu ii soo wareejiyey can yamiinihi midigtiisuu ii soo wareejiyey fatata'ammad salaatuhu salaadiisii fatata'ammad salaatahu salaatuhu salaadiisu waxay taam ku noqotay alaafata casharata rakca saddex iyo toban rakacadood ayuu tukaday uma dajaca haddana wuu jiiftay nebiga fanaama waa hurday xataa nafakha ilaa uu khuuriyey wa kaana wuxuu ahaan jiray nebiga idaa naama markuu hurdayo nafakha wuu khuurin jiray <coughs> mid khuuriye ayuu ahaa faaadanahu bilaal bilaal baa ogeysiiyey bisalaati salaada fa sallaa wuu tukaday walam yatawadda mana uusan weyse qaadanin waa tukaday mana weyse qaadan ilaa ambiyada abaanebiyadu haddii ay seexdaan weysadu ka jebi mayso sababtu waxay tahay indhahay ka hurdaan qalbigana way ka soo jeedaan fa sallaa walam yatawadda wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebiga mid yidhaahda fii ducaa'ihi ducadiisa leylka allaahuma jacal ilaahayow yaal fii qalbii qalbigayga nuuran nuur wajacal basarii aragaygana nuuran allow nuur iiga yeel wa fii samcii nuuran samcigayga iyo maqalkaygana nuur wa can yamiinii nuuran midigtayda nuur wa can yasaarii nuuran bidixdayda nuur wafawqii nuuran wa taxtii nuuran korkayga iyo hoostaydaba nuur ilaahow ii yeel wa amaamii nuuran hortayda iyo wa khalfii gadaashaydana nuuran wajacal lii allow ii yeel aniga nuuran nuur ii samay saasuu markaa dhihi jiray baabu maa yubqaa maca almayit wixii baaqi ku noqonaya meydka iyo wamaa yarjicu wixii ka soo noqonaya iyo walnadaru nadarkii iyo waalxarsu cala alimaara ku dadaalid lagu dadaala madaxtinimada intaa waxyaabood baa looga hadlayaa baabka wa can anas ibni maalikin radia allahu tacaala canhu yaquulu qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yiri buu yiri rasuulkii ilaahay sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam yatbacu almayita meydka waxaa raacaya alaaa saddex waxyaabood fa yarjicu ifnaan laba way ka soo noqonayaan wayabqaa waxaa la haraaya oo la joogayoo baaqi ku noqonaya macahu micigiisa waaxidun mid yatbacuhu waxa raacaya ahluhu ehelkiisa wa maaluhu maalkiisa iyo wa camalahu <clears throat> camalkiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisaba way raacayaan fayarjicu waxaa ka soo noqonaya ahluhu wa maaluhu ehelkiisii maalkiisa wayabqaa waxaa baaqi ku noqonayo meydka la joogayo ku soo haraaya camaluhu camalkiisii camalkii uu qabsaday ayaa meesha ku soo haraya baabuulxafi cala nasiixati nasiixada in laysku guubaabiyo ayuu baab u yahay qaala alnabiyu nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ida istansaxa axadukum hadduu ka naseexo dalbo axadkiin akhaahu walaalkii falyansax lahu haw naseexeeyo walaalka hadduu kula tashadow iwaani oo ii naseexeey oo arrintan ila falanqay uu ku yidhaahdo hadiidina u naseexeey baabualxalaalu bayin waalxaraamu bayin baabkiisii waaye wuxuu baab u yahay xalaashuna inay caddahay xaaraantuna ay caddahay can nucmaan bin bashiir radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alxalaalu bayin xalaashu waa bayin oo way caddahay waalxaraamu bayin xaraantuna way caddahay caad iyo wax ma saarnoo xalaashuna waa bayin oo way caddahay waa xalaashee xaraantuna waa bayin oo way caddahay wa baynahumaa baynkoodasa waxaa ahaaday umuurun umuur oo mushtabihatun mushtabihad ah wax isku eg egoo dadka marna ay leeyihiin am ah may xalaal tahay minbaa may xalaal tahay wax noocaasaa u dhaxeeyee faman taraka qofkii isaga taga maa shubbiha wixii u shabbaha min alifmi dembiga xaggiisa kaana limastabaana wixii u caddaada ayaa ah ab ayaa atruq ka tegid mudan macnaha kaana wuxuu ahaanayaa eh, limastabaa kaana wuxuu ahaanayaa wixii u caddaada istabaanada waa wixii ay u caddaata xaaraamtinimadiisa aanan nadaah iyo waxyaaba ka saarnaynoo aayaad iyo waxyaabo kale ay tilmaameen ayaa ah ka tegitaankiisa mid markaa mudan kaana limastabaana atrak mid uga tegid mudan waaye bacdamaa tashaabihi iyo wixii shabahaadka ka galay uu ka tegey wuxuu lamida nin xaaraantii ka fogaaday oo kale waman ijtara'a qofkiisa ku dhiirada calaa maa yashuku fiihi waxa shakiga ku sugan oo min alifmi dembi ah aw amase aw shaka ow shaka dhee waxaad degdegaysaa ayu waaqica inuu ku dhaco mastabaana wixii xaaraantinimadiisu caddaato iwa almacaasi ximallaahi ilaahay ximihiisa man yartac qofkii daaqa xawla alximaana yuushiku waxaa soo degdegahaya an yuwaaqicahu inuu ximihii ku dhaco markii dambe qofkii ku dhiirada wixii shaki ah oo dembigiisa ah waxaad degdegaysa awshaka ayu waaqica inuu ku dhaco mastabaana wixii caddaada xaaraantinimadiisa waayo mushtabihiiba hadduu ku dhiirabay xaaraantii buu ku dhacayaa iyo walmacaasi ximallaahi buu ku dhacayaa meeshii ilaahay uu ootay ee uu yidhi yaan lay soo gelin waayo man yartac qofkii daaqa xawla alximaa sheeraha iyo meelaha la ootay gaararkooda yuushiku waxaa soo degdegaya an yuwaaqicahu inuu markaa ku dhaco baabu alwaladu lilfiraash waladku <clears throat> firaashkuu u sugnaaday firaashkuu u sugnaaday buu baab u yahay waxaa loola jeedaa matal nin haddii uu naag qabo oo xarig ay ku jirto kadibna in iyadoo xarigga ku jirta ilmihii yimaada ninka firaashka ee meherka isku qabay yaa markaa iskale ilmaha qaala sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alwaladu lilfiraashi waladka ninka firaashkiisa lagu dhalaa loo nisbayn oo la siinayaa walilcaahiri zaanigana alxajaru dhagax buu leeyahay <clears throat> zaaniga qabiifka ahee la yimid xumaanta asagu waxa uu leeyahay xajar dhagax buu leeyahay weladkana firaashkii lagu dhalay buu u sugnaaday qiso dheer bay ahayd caaishaa ka sheekaysay radi allaahu canha waxay tidhi cutba ibni awaqaas ninka lagu magacaabo ayaa wakhtigii rasuulka <clears throat> la ballamay walaalkii walaalkii sacad ibna abiwaqaas ayuu la ballamay cutba iyo sacad waa walaalo muxuu yidhi weliidada zamca canuga ay wado anaa iskale ogow adeer baa otee soo wata waa walaalkii waayo weliidadii zamca addoontiisii ayuu ka sinaystay uur bay qaaday uurkaas buu leeyahay waa adeer baa u tahay canuga ogow anaa iskale wuu dhintay marka ninkii cutba ahaa zamca waxaa uu dhalay sawda oo nebiga xaasiskiisa ka mid ah radia allahu canha waa sawda binti zamca weliidadaas canugaas macnaha ee addoonta ah amase naagta aabbaheed uu leeyahay canuga uu dhalo waxay u noqonaysaa walaalo walaalay markaa noqonayaan sidaa darteed ayaa cutba wuxuu kala dardaarmay sacad ee uu yidhi ka soo qaado ama la soco canuga inaan aniga leeyahay xaggeyguu ka ahaaday waana dhintay mar allaala markii la gaaray caamulfatx sanadkii fatxiga sacad wuxuu ku dhegay canugii dhab buu soo siiday markaasuu yidhi ibnu akhii walaalkay wiilkiisii waayo wuu yidhi wuuna igala ballamay cabdi bin zamca ayaa soo istaagay oo yidhi akhii waa walaalkay wabnu waliidata abii waa waliidada aabbahay canugiisii waayo wayadahu calaa firaashihi firaashkiisaa lagu dhalay way beeqeenoo way qayliyeenoo kanna wuxuu leeya baa dhalay kana wuxuu leeyahy walaalkay waaye nebigay u dacwootameen sal allah calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi <clears throat> sacad wuxuu yidhi dhe rasuulkii ilaahayo ibnu akhii waaye walaalkay wiilkiisa anuu igala ballamay cabdi bin zumcane wuxuu yidhi waa walaalkeeyo weliidada aabbahay canugiisi waaye firaashkiisaana lagu dhalay rasuulku wuxuu canugii u xugmiyey cabdi bin zumca inuu qaato oo wuxuu yidhi huwa laka yaa cabdi bin zama iska leh intaa kadib buu nebigu xadiiskan akhriyey ee uu yidhi alwaladu lilfiraash waladka iyo canuga firaashkii gogosha lagu dhalay yuu u sugnaaday ninka meherkiisa lagu dhalo ayuu ku sugnaaday oo iska leh walilcaahiri caahirka ka sinaystana dhagax buu leeyahay saasuu rasuulku ku kala xugmeeyey sala allahu calayhi wasalam waxa meesha yaala fiiriya marka cajaa'ibta meesha taala fiiriya rasuulka sal alla calayh wasalam yuu xugmiyey cabdi bin zamcaan waa sawda walaalkeed haddana rasuulku wuxuu ku yidhi sawda ixtajibii minhu yaa sawda ka xijaabo buu dhahay ka xijaabo sawday waayo aad buu uga ekaa cudba shaki baa meesha yaala cud u eg yahay ninkii marka hore kala dardaarmay ma uusan arkin ilaa ilaahay uu kala kulmay subxaana wa tacaala sidaa darteed waxaad meesha ka fahmaysaa canugiina waa loo xugmiyey in walaalkeed uu yahay baa la qiray haddana ka xijaaba buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar <clears throat> zaanigana dhagax buu leeyahay baabu man lam yubaad qofkii aan u aabba yeelin baabkeeduu waaye min xayfu alkasab meesha wax ka soo kasbanayo meesha uu ka soo kasbaayo qofkaan iska fiirinin waxaa la rabaa meesha xalaasha inaad wax ka soo kasbato xaaraantana aad ka fogaato can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi sal alla alay wasalam qaal ya'tii cala annaasi dadka korkooda waxaa u imaan doona oo soo maraya buu dhahay nebiga zamaanun zaman laa yubaali uusan u aabayeelaynin almar'u qofku maa akhada min wuxuu soo qaadanayo waxa uu xaggiisa soo qaadanayo maagaa uusan u aabayeelaynin am min xalaalin am min alxaraami ma xalaal baa mase waa xaaraan waa sida maanta kale qof fiirinaya waxaan xalaal miya mase xaaraam waaye ma jirto say gacantaada ku soo gashaa uun yaa maanta la raadiyaa ilaah yuusan raalli noqon haddii la doono subxaana wa tacaala waa dhibaato aad yaad markaa u weyn baabu albasdi fi risqi risqiga filintiisa baabkeedii waaye waxyaabaha risqiga lagu waasiciye lagu fidiyo can anas ibni maalik radi allaahu canhu qaala samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanaya man sarrahu qofkii jecel ama ay farxad gelinaysa an yubsada in loo fidiyo lahu asaga fii risqihi risqigiisa ow yunsa'a lahu ama loo dheereeyo fii aharihi raadkiisa oo ajashiisa falyasil ha xiriiriyo raximahu qaraabadiisa qaraabada oo la xiriiriyo risqigana waa lagugu fidinayaa ajashana waa lagugu dheeraynayaa muddadaa loo dheereeyaa bay qole yidhaahdeen waayo yamxu allaahu maa yashaa'u wayufbit alla wuxuu doono wuu tiraa wuxuu doonana wuu sugaa amase qolaa waxay ku fasireen aje la siyaadinaya ma jirtee ajashiisaa loo barakaynaya waxaa looga dhigaa wax u barakaysan cumrigii barakoowana cumri dheer buu markaa la mid noqonaya waxa cumriga barakada ka qaadaya waa wanaag la'aanta iyo marka barakada laga siibo wax deg deg ah buu markaa noqonayaa sida maanta taalo sannadkii aad moodda bil bishii aad mooddo usbuuc usbuucii aad moodda maalin maalintiina aad mooddo ilbiriqsi iyo daqiiqad baabu kasbi arajul ninka kasabkiisa baabkeedii waaye alrajuli aw camalihi biyadihi ama shaqadiisuu gacantiisa ka shaqeeya can ilmiqdaam radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi maa akala ma cuna axadun qof tacaama raashin qadun weli khayran ka khayr badan min an ya'kula inuu cuno min camali yadihi gacantiis wuxuu ka shaqeeyey allaala markaad wax cunaysa kan u fiicanee u macaanee u khayr badan waa waxaad gacantaada ku shaqaysato wuxuu gacantiisa ku shaqaystay can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi raxima allaahu ilaahay ha u naxariista rajulan nin samxan saamixid badan idaa baaca wa ida ishtaraa iyo waida khtada markuu iibinayo markuu soo iibsanayo iyo waida khtadaa mar allaale markuu deengudaayo <clears throat> mar allaala markuu deengudanayo haddii kale oo qof deen ku lahaa uu rabo inuu deyntiisii ka qaato intaasoo dhanba ilaahay ha u naxariista buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam baabu man intadara qofkii suga baabkeedii waaye man intadara mucsiran qof culus diin baad ku leedahay wixiina ma bixin karo inaad iska sugtaa fiican marka noocaasa fadli bay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi kaana taajirun nin taajir ahaa wuxuu ahaa yudaayinu annaasa mid dadka u deedeymiyuu deen siiya fa idaa ra'aa hadduu arka mucsiran qof culusoon iska bixin karin qaala wuxuu ku dhihi jiray lifidyaanihi dhallinyaradiisa waa kuwa lacagta u soo ururiyuu dhihi jiray tajaawazuu canhu ka dhaafa ka cafiya lacalla allah ilaahay waxaa la arkaa oo laga yaabaa an yatajaawaza cannaa inuu xaggeenna nacafiye inuu iska kaayo dhaafaa la arkaa ilaahay fatajaawaza canhu ilahay baa cafiye asagana subxaana wa tacaala qofka markay dayntu ka badatuu bixin waayo labaa ilaahay dadka amray wa in kaana duu cusra fa nadiratun ilaa maysir in loo sugo intii makaanu sahal uu ka gaaraayo wax ka helaayo wa an tasaddaquu khayru lakum inaad isaga sadaqaysataan ood cafisaan yaa ka khayr badan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala taasaaba ka fiicanba wa an tasaddaquu inaad ku sadaqaysataan baa khayru lakum idin khayr badan buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala baabu maa yamxaqu alkadiba fi lbayc ayaannu geli doonnaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam